raajii raaji cafwilcafuwi allaha cafinta badan cafiskiisa kii rajinaay kii rajaynayey allaha alkhaaliqi ee makhluuqoo dhan abuuray cabdahu addoonkiisana uu iska cafiyo addoonkiisa uu iska cafiyo haaruun alأzhariyu adoonkaasoo ah haaruun alأzhariyu bnu cabdirasaaq in cabdirasaaqna ah haaruunkaasu wuxuu leeyahay alxamdu lilaah maquulu qawlkii weeye yaquulu wuxuu leeyahay raaji cafwi اlcafuwi alcafuwi waa magacii alle allaha cafinta badan cafiskiisa kii rajaynayey allaha alkhaaliqi ee makhluuqoo dhan abuuray cabdahu addoonkiisana uu iska cafiyo haaruun alashari ah addoonkaasu haaruunkaasoo ibna cabdirasaaq ina cabdirasaaq ah wuxuu leeyahay alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday mahad dhammaantiis allah iska leh ama ammaan dhammaanteed ilaahay baa lahoo mudan ammaanoo dhan wakafaa ilaahay baana wax walba ku filan wa salaamun nabadgelyo calaa cibaadii ilaahay addoommadiisa korkooda ha ahaato alladiina addoommada istafaa ilaah uu doortay oo rusushiisii ambiyadii ah ilaahay ina nabadgelyadiisu korkooda ha ahaato amaa bacdu intaas ka gadaal fa haadihi middaanu risaalatun waa risaalo risaaladaasoo fii cilmi sarfi cilmiga sarfiga dhexdiisa ahaatay oo cilmiga sarfiga la yidhaahdo ku saabsan risaaladaasoo tusanaa lagu magacaabo cunwaana darfi risaaladaasoo sakiiratulxajmi jurmigeedu uu yar yahay risaaladaasoo sakiiratulxajmi jurmigeedu uu yar yahay risaaladaasoo sahlatulfahmi fahamkeedu uu fudud yahay oo qaabkii kutubta sarfigaa lagu arki jiray aan ahaynoo iska fudud risaaladaasoo ratabtuhaa aan u kala tartiibiyey calىa muqadimatin wa alaaثati abwaabin muqadimo iyo saddex baab aan ka dhigon u tartiibiyey almuqadima asarfu sarfi sarfi ama tasriif waa masder sarafa waa leexleexiyey sarafa oo aan shadnayn sarafa waa leexleexiyey masderkeedu waa sarfi sarafa oo shidan masderkeedu waa tasriif marka sarfi iyo tasriif waa laba masder oo ka kala yimaadeen sarafa oo aan shadnayn iyo sarafa oo shidan xagga luqada carabigana waa taxwiil iyo taqyiir leexleexin ama bedelid wey kadib a ah, waxaa layskaga isticmaalay in magac looga dhigo fannigan gaarka fannigan gaarkaa oo shiiqii ugu horreeyey oo dejiyey uu ahaa abu muslim alharaa shiiqaasu cilmigaas uu dejiyey a ah, waxaa magac looga dhigay masderkaas oo ah sarfi ama tasriif cilmu sarfina waa la ilmu tasriifna waa la yidhaah asarfu sarfi cilmiga sarfi la yidhaah hadda waa magacii calamka ahaa oo fannigaas u noqday calamka magacii calamka ahaa oo magaca u noqday cilmigaas weeye asarfudan asarfu cilmu sarfi cilmiga la yidhaha cilmu sarfi qawaacidu waa qaacidooyin qaacidooyinkaasoo yucrafu lagu oqoonsado bihaa qawaacidka axwaalu abniyati اlkelim kelimooyinka awsaantooda xaaladahooda abniyada waxaa loola jeeda awsaanta siiqada kelimadda xuruufta siday u kala horaydo iyo xarakaadkii sakanaadka kaasaa loola jeedaa abniyada waa bimacnaa awsaan marka sarfi waa cilmi oo qawaacid ah oo lagu oqoonsado kelimooyinka carabiga sida loo dhiso awsaantooda a lagu oqoonsadaa awsaantooda lagu oqoonsadaa asarfu sarfigii qawaaciddu waxaa loola jeedaa asarfu cilmu sarfi wey cilmiga sarfiga la yidhaah qawaaciddu waa qaacidooyin qawaacidkaasoo yucrafu lagu oqoonsado bihaa qawaacidka axwaalu abniyati اlkelimi kelimooyinka dhisasyaalkooda xaaladahooda axwaashaasoo hayrul aan icraabka ahayn kelimadda ugu dambayda qaabka loo shaqlaa sarfigu kama hadlo naxwaa la gaar ah marka axwaasha lagu oqonsado sarfiga icraab kuma jiro kelimadda aakhirkeeda ma la rafcinaa ma la nasbina ma la jaraa ma la jasminaa taas shaqo kuma laha sarfigu laakiin wuxuu ka hadlaa awalka iyo awsadka iyo kelimadda awsaanta lagu keena qaabkaasuu ka hadlaa wadaalika tusaalihiina ka taniyati waa muhananimada waljamci jamca waxaasuu ka hadlaa muhanaha jamca wataskiiri taskiirka kelimadda in la taskiiriyo rajul rujey wanasabi nisbada waliclaali cilaynta kelimaadka in la cilaaliyo wayadkhulu waa galaa huwa sarfigu fi اlsmi اlmutamakini isimka mucrabka isim mabniya ma galo isim mabni ah ma galo wayadkhulu huwa sarfigu wuxuu galaa fi اlsmi اlmutamakini isimka mucrabka isim mutamakina waxa la haha isimka mucrabka iyo wlficli اlmutasarifi dhe ficilka mutasarifka ficilka jaamidka ma galo ma galo ma galo ficiloo dhan markaa dhihina waxaa tiraa wlficli almutasarif in lagu dara waa daruuri ah. waxa uu galaa waa isimka mucrabkaa mutamakin waxaa loola jeedaa mucrab iyo ficilka mutasarifkaa ah. xarفu washibhu min aلصarف beri wmaa siwaahumaa btasriifi xary ay xariyun ah. xaraf iyo waxa shabaha oo ah isimka mabniga ah afcaasha jaamidka ah beri ay sarfi ka yihin saasuu ley ina maali soo ma jeedi beriyay ka yihin laakiin yuu xaqiiqo ku yahay wixii ka soo hara oo maxay yihiin alasmaaء اlmutamakina wاlafcaal اlmutasarifa waa labadaas wamaa siwaahumaa bitasriifin xari wixii ka soo hara xaraf iyo wixii xaraf shabahay xaraf waa la gartay maxaa shabahay asmaada mabnigaa afcaasha jaamidkaa labadaas waxa ka soo hara yay yihiin alasmaa almutamakina walafcaal almutasarifa bitasriifin xari kaasaa in la gedgediyo xaqiiqa ku ah sarfi halkaasuu gala sarfi halkaasuu gala wuxuu ku yidhi duuna alxarfi xarafka ka soka iyo washibihi asmaada uu gala isimka mutamakinkaa iyo ficilka mutasarifkaa duuna alxarfi xarafka ka sokay xaraf ma galo sarfigu iyo washibihi wixii xaraf shabaha eh, oo ah asmaadii madniga ahayd ama afcaashii jaamidka ahayd ma galo abniyaxaa loola jeedaa ilaa waxaa ku jiray axwaalu abniyati اlkelim walabniyatu abniyadu hiyo siyaqu waa siiqooyinka bihay'aatiha maca hay'atiha waxaa loola jeedaa abniyo siiqooyinka waa owsaanta iyo hay'aadkeeda hay'aadkeeda waa xarakaadka iyo sakanaadka hay-aadkeeda waa dhisasiyaalka kelimadda waa awsaanta xuruuftu siday u kala horeeyaan iyo sakanaadka iyo xarakaadka taasaa loola jeeda alabniyatu awsaantii abniyat اlsmi isimka awsaantiisa abniyada alasliyatu asalka loo nisbeeyey hulaaثiyatu waa saddex mid loo nisbeeyey rubaaciyatu mid afar loo nisbeeyey wa khumaasiyatu mid shan loo nisbeeyey wa abniyatu ficli ficilka awsaantiisa abniyada alasliyatu asalka loo nisbeeyey hulaaثiyatu waa mid saddex loo nisbeeyey wa rubaaciyatu mid afar loo nisbeeyey halkan wuxuu ka galay isimka awsaantiisa isimka awsaantiisa mujaradka waa hulaaثi iyo rubaaci iyo khumaasi ma jiro isim mucrab ah oo saddex xaraf ka yar ma jiro haddaad aragtana xadafaa galay maalan waxaad aragtay damun yaddun damun waa ism mucrab waana meeqa xaraf waa laba xaraf waxa xadafaa galay asluhu damyun yadaasaa ka go-an yaddun asluhu yadyun laakiin ma jiro isim mucrab ah oo saddex xaraf ka yar ma jiro haddaad aragto maxaa leedahay xadafaa galay ma jiro isim mucraba saddex xarafaa ugu yar waxaana ugu badan isim mujarada ah, shan xaraf ma jiro isim mujarad ah oon siyaada ku jirin oo lix xaraf marka owsaanta isimka oo mujaradkaa waa saddex qaybood hulaaثi rubaaci khumaasi waa saddexdaas owsaanta isimka oo mujaradka ah oon siyaadadu ku jirin saddex qaybood wey hulaaثi saddex xaraf rubaaci afar xaraf iyo khumaasi abniyatlismi isimka owsaantiisa owsaanta alasliyatu asalka loo nisbeeyey hulaaثiyatu waa mid saddex xaraf loo nisbeeyey wa rubaaciyatu mid afar xaraf loo nisbeeyey wa khumaasiyatun iyo mid shan xaraf loo nisbeyey asagaa wada keena wax dhan hulaaثigii isagaa keena waa toban isagaa keena rubaacigii waa lix khumaasigii waa afar isagaa keena wax dham ah, kulli isagaa keena wa abniyatu lficli ficilka awsaantiisa abniyada alasniyatu asalka loo nisbeeyey hulaasiyatun saddex mid loo nisbeeyey wa rubaaciyatu ficil ma jiro oo laba xaraf ka yar ma jiro ficil laba xaraf ka yar ma jiro oo aan waxba laga xadfin daad aragto ficil laba xaraf ka yar waxbaa ka xadfan waxaad aragtay qul haddee cayntiyaa xadfan oo asluhu taquulu lam taqul qul marka qul maxaa ka xadfan cayntii ah, wowdii caynta heedaa ka xadfan bi waa laba xaraf laakiin maxaa xadfan cayntii oo tabiicu lam tabic geli caamil jasmiya bi cayntiiya xadfan marka ma jiro ficil laba xarafa oo sidiisaba ficil laba xaraf haddaad aragto maxaad leedahay waxbaa ka xadfan ficilka wasniga ugu yar waa imisa waa saddex waa saddex rubaacina waa noqda ficilka rubaaci isagoo mujarada afar xaraf waa noqdaa sida daxraja oo kale saddex xaraf waa noqdaa sida nasara afar xaraf waa noqdaa sida daxraja ma jiro ficil mujarad ah oo shan xaraf ma jiro shan ma gaaro hadduu shan gaaro ziyaada ku jirta ma gaaro wa haadihi اlabniyatu awsaantan lahaa waxaa u sugnaaday abniyada mawaasiinu waxyaala lagu miisaamo mawaasiintoo tuusanu lagu miisaamo bihaa abniyada waxaa jira carabtu wasni ay u sameeyeen abniyada in lagu miisaamo wasni wasnigaas saddex xarafku ka kooban yahay xarafka ugu horreeya fa ay yidhahdaan xarafka labaadna cayn xarafka labaadna laam kaasay ugu talagaleen markay sidaas waxay noqone waa marka kelimadda la miisaama saddex xarafta hadday kelmadda la miizaama ay noqoto afar xaraf laamtay laba ka dhigaya haddii kelmadda la miizaama ay ka badnaatoy noqoto shan xarafna laam saddexaday ku soo daraya qaabkaasi u miizaamaan wuxuu ku yidhi wa haadihi abniyatu awsaantan lahaa waxaa u sugnaaday mawaasiinu kuwa lagu miizaamo mawaasiintaasoo tuusanu lagu miizaamo bihaa abniyada wa xuruufu lmiisaan xuruufta miisaanka oo wax lagu miisaamaa alaaatun waa saddex hiy saddexdii alfaafa weye walcaynu cayn weye walaamu laam weye saddexdaas a asal u ah kelimadii marka hadday tahay saddex oo ay ulaai tahay saddexdaa lagu miisaama kelmadii aad miisaameedaad soo qabane kelmadda ugu horeyda aad ka cabire kelmada eh, xarafka ugu horeeya xarafka ugu horeeya aad ka cabire xarafka labaadna waxaad ka cabire cayn xarafka saddexaadna laam shaqalkana siday u shaqlaneeda ugu dhawaaqi kelmadda la miisaama siday u shaqlaneed aad ugu dhawaaqi haddii xarafka koobaad uu fadxisnaa xarafka labaad uu fadxisnaa xaraf maxaad leedahay facala aad leedahay haddii xarafka hore uu kasrisanaa xarafka labaadna uu sukuunsanaa waxaad leedahay ficlun aad leedahay marka shaqalka kelmadda aad miisaamayda siay u shaqlaneeda ugu dhawaaqi keliya xuruufta asalkaa fiirso kan koobaadna fa ka dhig kan labaadna cayn kan saddexaadna laam ka dhig laakiin shaqalka qaabkaad u dhawaaqe kelmadda la miisaan say u shaqlani ah, maala waxaa lagu yidhi nasara miisaan sa nasara xarafka koobaad waa nuun xarafka labaad waa saad xarafka saddexaad waa ra saddexdan xaraf ka cabir shaqalkana say u shaqlan ugu dhawaaq nasara maxaa leedahay calaa wasni facala haddii lagu yidhahda ka waran waxaad miisaantaa waxaad miisaantaa shamsun shamsun miisaan maxaa leedahay faclun shaqalka weligaa ha iska bedelin faclun haddii lagu yidhaahdo waxaad miisaantaa rajulun maxaa leedahay faclun ah, shaqalka sidiisa u daa faclun haddii lagu yidhahdo waxaad miisaantaa ximlun maxaa leedahay ficlun marka shaqalka sidiisaad u daysanay sidii kelmadda la miisaan u shaqlaynayd ugu dhawaaq kaliya xuruufta xuruuftan ku aadi xuruufta xuruuftan ku aadi wuxuu ku yidhi wa xuruufu اlmiisaan ثalaaثaة weeye wahiya saddexdii xaraf alfa weeye wاlcaynu wاlaamu fathulaaثiyu marka lafdiga hulaaثiga yuusanu waa lagu miisaamaa bihadihi ثalaaثati saddexdan wamaa fawqahu wixii hulaaثi ka sareeya yuusanu soo qadaro waxaa lagu miisaamaa bihaadihi ثalaaثati saddexdan bilaamin maca laamin laam la jirkeed laamto aaniyatin labayda wa aaliatin laam saddexayda wixii saddex xaraf ka badan saad u miisaamiye waxaad ku miisaamiye saddexdii xaraf horta ku miisaan laakiin laam labaad ku dar hadduu rubaaciya hadduu khumaasi yahayna laam saddexaad ku dar ah. wamaa fawqahu wixii hulaaثi ka sareeya yuusanu waa la miisaama bihaadihi alaaثati saddexdan bilaamin maca laamin ayadoo laam la jirto laamto aniyatin labayda waa goorma markaas waa markuu rubaaciya ah, waa markuu rubaaciya rubaaci waxaa lagu yidhi fiiri waxaad miisaantaa jacfar jacfar shaqalka sidaasaad ugu dhawaaqee waa afar xaraf marka laam afraad ku darso saddexdiia maxaa leedahay faclalun haddii lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhi zibrijun miisaan zibrijun ficlilun haddii l idhaha dirhamu miisaan ficlalun haddii la idhaha waxaa lagu yidhi burqucun miisaan fuclulun adiga waxaa laga rabaa shaqalka ha lixlixin shaqalka kelmadda la miisaama say kugu shaqlayn ugu dhawaaq ah. marka haddii u baahdo marka xaraf shanaad oo kan la miisaamaya wuxuu noqday khumaasi ah. maxaad ku miisaamayn saddexdan xaraf iyo laam labaad iyo laam saddexaad laam yaal saddex laamaad ka dhige waxaa lagu yidhi waxaad miisaan saartaa farazdaqun u fiirso shaqalka meel ha ka qaldin farazdaqun maxaad dhehe facallalun ah, ilaad moogtahay laamta koowaad waa inay reebanto faraz xarafka saddexaad sooma reebnayn farazdaqun marka maadaama ay reeban tahay laamka ka daba timo laysku idqaama farazdaqun acalalun ay noqone facalalun waxaa lagu yidhi waxaad miisantaa qudacmilun qudacmilun maxay leedahay fucallilun fucallilun qudacmilun ah, marka saasaad miisaanka u saare qaabkaasaad miisaanka u saare waaya wuxuu ku yidhi fa nasara nasara maalan tusaalan kuu tusaalaynah ku yidhi nasare keligeed maaha waxa wayaan kharaja waa la mid oo daraba waa la mid oo qatala waa la mid fa nasara nasara maalan tusaalan kuu tusaalaynaahe calaa wasni facala ay noqonee wa daxrajana calaa wasni faclala ay noqonee wa safarjalna calaa wasni facallalu facal labada la fiiri faraz daqun ama waxaa safar safar safar so xarafka saddexaad ma reebana marka laamta koobaad waa reebe haddii laamta koobaad aad sukuun saarto laam kalena ka daba timid qaacidadiiya ku dhacayda ida اجtamaca xarfaani mutajaanisani baعda faa'il kelimati udqima axaduhuma fi اlaakari bishardi sukuun اlأwli wa taxaruki ثaani marka maxay noqone facallalun labada laam waa laisku idqaama oo hore facallalun uu noqonaya farasda iyo safarjal wahaakada wاlamru arrinku haakadaa sidaasu ahday sidaas ku wad abniyat اsmi isimka owsaantiisa isimka owsaantiisa hal maalin dersi ah wey hal maalin dersi dheera la qaadana dersigaas dheeraa hadhow laga baxa maalinta labaad qofaan ka bixin waxba kuma laha qofaan ka bixin waxba kuma laha qof walba inuu ka baxaana la rabaa qof qof ku hoos dhumanayo midna lama arko abniyatlsmi isimka owsaantiisa walilismi isimkii waxaa u sugnaaday isimka athulaaiyi saddex xaraflaha isimka almujaradi ee laga dartiri can ziyaadati cashratu adniya toban wasin isimka hulaaiga a mujaradkaa toban wasin yuu leey tobanka wasin waxay ku imaanay sidaan xarafka ugu horeeya saddex xaraka unbuu mid qaadan kara fatxo kasro iyo dam sukuun ma dhici karto maxaa yaale xaraf sukuunsan laguma bilaaban karo hadalka sukuun ma dhici karo sababtoo ah xaraf sukuunsan carabiga ma leh inuu hadalka lagu bilowdo marka xarafka koobaad saddexdaasuu mid noqon karaa maftuux maksuur madmuum in fadxa la saaro in kasra la saaro in dama la saaro saddexduu mid noqon karaa soo maaha haye caynta afaray mid noqon karta iyadu saddexdaas xarako iyo sukuun mid afartaasa mid la saari karaa sukuun waa la saari karaa facluna la dhigi karaa fadxa la saari karaa facalun kasraa la saari karaa facilun damaa la saari karaa waxa weeyaan faacilun fadxo kalaa la saari karaa facalu marka fadxaa la saari karaa caynta kasraa la saari karaa damaa la saari karaa sukuuna la saari karaa marka saddexda fa'da afarta cayntaa ku dhufo saddex afar lagu dhuftaa waa imisa waa imisa labiyo toban wey labiyo tobankaas laba wasni asmaada dhexdeeda lagama isticmaalo waa maxay fa'da haddii dama saaran tahay oo xarafka ugu horaya dama saaran tahay kasrana caynta la saaro fucil waxaa iska leh afcaasha waa ficil majhuul sida duriba afcaasha khaas u ah marka ism looma isticmaalo ilaa ism laga soo naqliyey arabi ism laga soo naqliyey ficil maahane ma loo isticmaalo wasniga labaad oon la isticmaalin waxay tahay hadday fa'da kasra saaran tahay cayntana dama saaran tahay sida ficul xibuk oo kale xibuk ficul ma lo isticmaalo asmaada labadaas wasni ka saar marka ah, labadaas ma la isticmaalo haddaad aragto iyada carabiga lagu isticmaala ama ficila laga soo naqliyey ama carabinimadeedaaba shaki ku jira amase itibaac xaraf ka horeeya xarakadiisaa la raacsiiyey saddexdaasay midta in ficil laga soo naqliyey itibaac inay tahay iyo inunba shakiba ku jira naqligaba ah, soo guurintaba shaki ku jiraba carabinimadeeda marka waxaad leedahay labadaas wasni lama ogolo labadii maxay noqdeen fada waxaad saartaa damo cayntana kasro fucil hayag cagsi ka dhig fada kasra saar cayntana damo saar fucil waxaan rabaa u ficul ficul sababtuna waxay taa yidhaahdeen damadu waa culays kasraduna waa culays marka in laysraaciyo culays badanaa ku jira weliba waxaa sii daran haddii da kasra saaran tahay cayntana dam sababtoo ah kasradu waa culays waa aqiila damaduna waa aal minha waa ka daranta marka waa alintiqaal min aلaqiil ilى aal waa ka daranta marka in la icul xibuk ir taasaaba daran tan horaaba xoogaa rooneed oo in damadu horaydo oo la fucil sida afcaasha ku badanba taasaaba roonba marka labadoodaas wasi waxaa looga tegey liiqal tobankii kala marka tobankii kaleu kuu sheega marka ayagoo miaaladoodii la dul saaray labadaas wesi marka labayo tobankii laga jaray tobanaa soo hartay isimka ulaaiga mujaradka ah toban wasinu leey tobankiiu kuu sheega lilismi isimkii waxaa u sugnaaday isimkii aulaaiyi saddex xaraflaha isimka almujaradi siyaadada laga dartiray casharatu abniya toban wasin wahiya tobankii faclun weeye xarafka ugu horeeya fadxa noo saaran cayntii afara markaa ka imaanay afar aa ka imaanay markaa mar haddii fatxa saaran tahay xarafka ugu horeeya afaraa caynta ka imaanay afaraa ka imaanay faclun waa sukuun sida ka shamsin wa sahlin oo kale fiili shamsin sahlin sacbin waa koo fa'dii weli waxaa noo saaran fatxadiiaa noo saaran cayntiina fatxa saar facalun facalun sida ka qamarin sida wjmlin oo kale qamar jaml saddex fadi weli fadxadiyaa noo saara caynta kasro saar wa faaciluun sidaa kakatifun garab wa fakidun bawdo waa saddex soo ma ahan cayntii dama noo saar fadi weli fadxadii hore noo saara faaculuun sida karajulun nin wacadudun cudud afartaasaa ka imaane haddii fada fatxa saarantah maxaa soo haray waa ka gudubna iyadoo fada fatxa saaran tahay haddii fada kasra saaran tahay saddexaa nooga imaanay maxaa yeelay hal midaa mamnuuca ah, oo waa maxay mar haddii fada kasra saaran maxaa mamnuucoon indamo caynta la saaro oo la idhaha fiiculun sida xibukun oo kaleeto taasaa laka reebe saddexdii kalaa mustacmala wuxuu ku yidhi waa ficlun ka ximlin oo kale ximlin waxyaalaha dhabarka lagu qaado weeye maa yuxmalu calaa dahriya la yidhaha ximlun waa jidcun waa jiida geedka xididka dhulka ku jira oo kale geedka xididka dhulka ku jira kaasoo kalea la yidhaha cirqigaasa waxaa la idhahdaa jidci ka ximlin oo kale waxyaalaha dhabarka lagu qaado waa jidcin jiridda amase xididka geedka waa o hal midaa nooga yimid waa fii caaluun caynta fadxa saar kasradiiyo feeda noo saarane caaluun sida cinabka oo kale waa canabkii waa dilac oo kale feertii dilac labaan haynaa kan saddexaad kasrada feediya noo saarneed cayntana kasro saar waa fii ciiluun ka ibil oo kale geeli iyo waa bilizin gabar buuran waa zin waxa weeyaan gabar buuran hmm. imra'atun dakmun waay saddexdaas wey markay ay saa fecda markay kasrisantahay waa saddexdaas waa saddexdaas waa caynta in sukuun la saaro sida ximli iyo caynta in fadxa la saaro sida cinab iyo caynta in kasra la saaro sida ibil iyo bilis waxaa mamnuuca in caynta dama la saaro marka saddexa nooga timid kii horan afaran ka haysanay waa imise toddobo haye cayntii waxa weeye fadii horta dama saar fadii dama saar wa fuclun wadaalika ka quflun waa qunfulka wax lagu xidho wa xulwin iyo shay macaan ka quflin oo kale qunful wa xulwin mid macaan ayadoo fada dama saarantaha caynta fadxa saar waa fuucaaluun oo kale ka ruabin oo kale ruab timirta intaysan qalalin wa surad waa shimbir magaciis waa ismu daa'ir surad ayadoo fecda dama saaranta cayntana dama saar ka cunug qoorta weys luqunta ama surka waa kutub kutubta mararka gabal waxaa dhici karta nuucaas oo ficilkaa in la sukuniyo la yidhaha sida kutubun kutbun in la yidhaho kutubun kutbun taasuu kuu sheega wuxuu ku yidhi waqad yusakanu in la reebaa waa dhici karta caynu maa shay cayntiis yakunu noqona calaa haada albinaa ficl midka ku socda ficlunna waa iska dhihi karta ficlun waa iska dhihi kartaa marka fa'dii marka dama la saaro saddexa ka timid in caynta sukuun la saaro sida xulwun in fadxa la saaro sida rudab in dama la saaro sida kutub saddexdaasaa nooga timid toddobaan haysane ku dar tobankii waa noo dhanyihi korkaa laga sheegaya hadhow maahan in kitaabka laga akrinayo welirubaaciyi rubaacigi waxaa u sugnaaday rubaacigii almujaradi oo siyaadada laga dhartiray sitatu abniya lix miisaan lix wasni u leeyahy sitatu abniya lix wasni u leeyahy lix wasni uu leeyahay rubaaciga mujaradka waa ism waxa laga hadlaa maahan ficil marka fa'da iyadoo la fadxiyo waa hal wasn rubaaciga mujaradka lixda wasin fada marka la fadxiyo hal wasina ka imaana wahiyo lixdii faclalun wey faclalun ka jacfarin waa nin magaciis wa faclabin waa dawaci o fada haddii la kasriyo laba ka imaana fada haddii la kasriyo meeqaa ka imaane labo maya maya fada haddii la kasriyo Ah, saddexa ka imaanayda fda marka la kasriyo saddex damadaa laba ka imaanayda fda haddii la kasriyo saddexa ka imaanayda saddexaa ka imaanayda wuxuu ku yidhi waa ficlilun ficlil wadaalika tusaalihii ka qirmizin oo kale weeye qirmis waa sibqun axmaru yujlabu min arminiya waa rinji gaduud ah oo dharka iyo lagu kalareeyo oo armenia laga keeni jiray waa sibqun axmaru yujlabu min armeniya waa rinji gaduudan oo dharka lagu midabeeyo oo armeniya waddan kaleena laga keeni jiray waxaad tidhahdaa qirmizin waa ficlilin soo waxaa la mida waa zibrijin waa ziinada ziinada weeye zibrij isagaa ku wada fasira sida badan sharax waa waa fiican yahay haddana fadioo la kasriyey waa ficlalun sida ka dirhamin oo kale waa zimbaqin oo kale fada oo la kasriyo waxaa ka imaana wesin kaloo ah ficlalun ka dirhamin oo kale waa zimbaqin dirham waa taqana waa lacagtii oo fidada ka samaysneed zimbaqna waa meergeri biyaha meergerida la yadha wey waa maaragteen derbida marka la dhisayo guryaha marka la dhisayo alwaax yar oo biyo yar meel dhexdaa kaga jiraan ayaa derbigu inuu toosan yahay iyo inuu qalloocday ku cabiraya waa saaraya biyo yar a dhexda uga jira ma aragteen zi bain wey ha zi bain wey waa sidaas sida saxda zi bain oo zaay iyo hamso ba iyo qoof zi bain waa fululun dhe fadi dama saar marka laba wasniya ayadana nooga imaanaya ficlul kan koobaad wuxuu yahay ka burqucin burquc waa indhashareerkii wa qunfudin qunfudna waa bahal qodxa badan oo duurka joogo ugaarta ka midoo la cuno qodxa kulligiis korku waa wada qodaha kashiido yaadaado maxaa kaleeto adugu lahjado bad soomaalida lahjadooda waa badan yihin kashiido waa la idhaha yaadaado waa la idhaha maxaa kale idhaha canaqubna ma laydhah wa kaas waa baalkaas qodxaha badan wey isaga dhan korkiis waa qodax marka waa dawo badan ya ilaa toddobaatan cuduru dawo yaha yidhahda hmm, waa la iska cunaa ceesaan ariya wey <laughs> soma jeed dadka gobol ma cunaan laakin soomaalida waaya laakiin waa xalaal mar hadday xalaalta qofkii rabaa cuna kii rabaa iska daayo marka hadda maxaan haynaa fa'dii oo la goday waxaa noog hal wasinaan haynaa wuu isdhexgeliyey haddana fadioo la kasriye wasnigii ka dhimanayu keenay wa ficalun iiri ficalun labada laaminta koobaada reebaan markaasaa laisku idqaamay ficalun ka qimadrin qimadrin wicaaulkutub wey weelasha kutubta lagu qaataa la dhihi jiray weel kutubta loogu talagalo lagu qaatu ahaa qimadrin wa hizabrin hizabrin waa libaax magacyadiisa mid ka mid a ah. lix boqol oo magac u ley libaax lix boqol oo magac marka hal midoo ka mida weeye hizabri marka hadda fada markii la kasriyo fiiri waa noo dhammaatay saddexdii kii koowaad wuxuu ahaa ficlilu kii kalena ficlalun kii kalena waa kanoo ficallun wey saddexdaas fadoo la kasriye ka imaanay fada oo dama la saarayna hal midaan soo qaadano ficlulun sida burquc kii kalena waa kanaan wa fuclalun ka jukhdabin oo kale jukdab waxaa la idhahdaa arrajul amase waxaa tidhaha aلdakmu alghaliid min الrijaal wاljimaal ragga aad u xooga badan iyo awrta aad u xoog badan labadaba waa la yidhahdaa jukdab aa la yidhahdaa aلdakmu alghaliidu min الrijaali wاljimaal geela xooga badan iyo ragga xooga badanaa la yidhahda waxaa kaloo la yidhaha haraatigeelah baal oo ayaxa nuuciisa ka mida haraatigeelle baal oo luga dhaadheer loo ayaxa u egya oo mar kobajaan may maaha kobajaan m oo markuu haadayo waa ku dhaawaca hadduu kugu dhuftaarato dhulka iy ku degaa waana haadaa waana haadaa waa waa biiba ma garata marka markuu haadayo luga dhaadheer uu leeya lugaha marka qodxuu ku leey waa ku dhaawici karaa haraati geelan u aqaan kulle anugu jukdab aa la yidhaha baalkaas marka jukdab baalkaas waa la yidhaahdaa adakmu alhaliid min arijaali wاljimaal ratiga xooga badan waa la yidhaha jukdu ninka xooga badano waa la yidhaha kulligood jukdab ulalm waa duxlab duxlabna waa xayaabada biyaha maaragtay barkeeda ama balliga meelaha biyuhu fariistaan muddo dheer markay ku jiraan xayaabada oo cagaarka ah oo dusha ka saaran biyaha taasaa la yidhaha duxlab Ah, duxlab xayaabadaas weeye oo cagaarka oo moodaya geeda inay kasoo dul dhasheen taas weeye duxlabaa la idhaha walilkhumaasiyi khumaasigii waxaa u sugnaaday khumaasiga almujaradi la dhartiray arbacatu abniya isimka khumaasiga oo mujaradka ah oo shanta oo xuruufta shanta dhammaan ay usuul yihiin afar wesin kaliya wey wahiya afartii facallalun wey marka fiiri saddex laamaa ku jirta midda ugu horeyda waa sukuunsanta marka tan labaadaa lagu idqaama waxay leedaha facalalun fadoo la fadxiya labaa ka imaanayda marka labaa ka imaanaya iskuma kaana xijin isku xejiye eh facalalun wadaalika tusaalihii kafarasda waa nin magaciis oo gabyay ah wasafarjal waa geed magaciis ah, geed magaciis weeye wa fucallilun fucal lilun fucalin markaa fada oo dama la saaray halkaas wasinaa ka imaana halkaas wasinaa ka imaana fucalilun ka qudacmilun waa ratiga aad waxa weyan xoogga leh qudacmilun qudacmilun qudacmilun waa adakmu min alibil waa neefka geela aad u naaxay wayo buuran qudacmilun qudacmilun fucallilun waqudacsinun ka qudacmilin kaas taasaa jirtay ka qudacmilin waa neefkii gelahaa oo aad u buurnaa wa khubacinin khubacinin waa ninkii aad u buurnaa ama libaaxi libaax buuranna waa la yidhahdaa khubacin ninka buuranna waa la yidhahda labadaba waxaa la yidhaha khubacin khubacin fa'da oo la kasmiyana hal wasina ka imaana wa ficlalun ficlalun labada lam oo dambaa la ysku idqaama ka qirshabin qirshab waxaa la yidhaahdaa alakuul oo ninka cuntada badan ninka cuntada badanaa la yidhahdaa qirshabin waxaa la yidhahda ninka duquubayna waa la yidhahda ninka aad u duquubay iyo ninka aad cuntada cuntada badan labadaba waa la yidhahdaa qirshabin waa jir daxlin jir daxlin jir daxlin waadigana waa la yidhaahdaa adakmu min alibilna waa la yidhahdaa geela midka uu aad u naaxay oo urana waa la yidhahda faada oo la fadxiyo wasnigii kaloo ka imaanaya waa kana waa falalilun falalilun ka qahbalisin qahbalisin qahbalis waa almar'atu dakma gabadho aad u buuran weeye wa jax marishin waa islaan duqowday weeye cajuuse ah jax marish jax marish marka afartaas wasina waa khumaasigii fada oo la fadxiya labaa ka imaane fada oo dama la saara hal wasin ayadoo la kasrina hal wasin wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed xifdi unbay rabaan wax kaleeto halkaa waxba loogama keeno korka inuu qofku ka soo xifdiyo wey dhowr kelimo waxa dhameeyo